bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي رaximh الlه taعaalى وqala أحmed بن mحmed qad تbyna lii أna الqwma kfاar waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali اlcibaad lilimaam abi cabdillaahi اlbukhaariyi raximah اllahu tacaala waxau ku dhex jiray baabkii koowaad ee ku saabsanaa mucadilada iyo jahmiyada waxa uu yidhi alimaamu اlbukhaari wa qaala axmed bnu muxamed wa axmed bnu muxamed ibn اlwaliid ibni cuqbata almakiy axadu shuyuukhi اlbukhaari weeyaan waana hiqa laba boqol toddobiyo tobankii ayuu dhintay waqiila laba boqol labaatan iyo labadiina waa la yidhi saxiixana waxbuu uga soo saaraa oo bukhaariga saxiixulbukhaariga waxbuu uga wariyaa sheekhiisana marka wuxuu ka mid yahay dadkaas marka jahmiyada mucadilada ah ee ictiqaadkooda yacni u arko gaalnimada wa qaala alfudayl bnu ciyaad waxa uu yidhi alfudayl bnu ciyaad wahuwa alfudayl bnu ciyaad bni mascuud atamimiy alyarbuuciyu abu caliy azahid waana mashhuur asalkiisa khuraasaan ayuu ka yimid maka ayuu deganaa dadka wuxuu ka mid ahaa marka aad u zuhdiga badan waana hiqa ayuu ahaa imaamun caabid waa طabaqa thaamina marka taqriiban marka de bukhaari shuyuukhu shuyuukihi ayuu noqonayaa wa qaala alfudayl bnu ciyaad waxa uu yidhi idaa qaala laka aljahmiyu idaa qaala laka jahmiyun qof jahmi ah haddii uu kugu yidhaahdo akfuru birabbin rabbi ayaan ku kufrinayaa yazuulu can makaanihi meeshiisa ka dhaqaaqayo oo ka zuulayo yacnii meel intuu ka dhaqaaqo ka zuulo meel kale u dhaqaaqayaan ku kufrinayaa haddii uu yidhaahdo faqul dheh adiga ana aniga u'minu birabbin rabbi ayaan rumaynayaa yafcalu maa yashaa wuxuu doono samaynayo hadduu marka ku yidhaha anuu rabbi meel ka guurayo meel u guurayo rumayn maayo waxaad tidhaahdaa anuu rabbi wuxuu doono samayn karo ayaan rumaysanahay ayb hadalkan marka maca annahu yahay hadal aada wajiis u aho kooban laakiin macno aada u weynoo waxaa ku jiro caqiidada fahamkeeda ku saabsan ee waxa uuna yahay ilaahay inuu fal ama ficil inuu leeyahay ayuu tilmaamay fudayl bnu ciyaad sifaadka alle marka waxay u qeybsamaan sifaat daatiya oo ilaahay laasimo oo isla markaana aan mashii'a iyo iraado alle aan u baahnayn sida xayaatada oo kale noloshu waa sifa daatiya mar kasta ilaahay waa laasimaysaa ee ma la dhahayo ilaahay markuu doonou noolaadaa ma la dhahayo sifaadka nooca labaad waxaa weeyaan sifaat ficliya waa sifaat ficil oo ilaahay baa sameeyo sifaadkaas ficliga waxay ku xiran yihiin mashiicada alle oo waxaa la leeyahay yaqdabu idaa shaaa ilaahay waa caroodaa hadduu doono wayafraxu idaa shaaa waa farxayaa haddii uu doono wayasmacu liman yashaau wuxuu maqlayaa ilaahay cidduu doono hadalkiisa wayasmacu liman yashaa yacni wuxuu ajiibaa ilaahay samaaca bimacna alijaaba haddaan ku fasirna labada macnaba waa saxuu ku yahay ciddou doono ayuu ducadiisa aqbalaya uu ajiibayaa kow doonana ka aqbali maayo wayanzilu idaa shaaa ilaahay waa soo degayaa samaa-udunya buu usoo degaa idaa shaaa hadduu doono wahaakadaa sifaatkaas faraha badan ee ficliga waa sifaadka u laabto mashiicada iyo iraadada alle u laabto labadaas weeyaan marka sifaatka alle labadaa u qaybsamaan sifa daatiya oo waa maxay mashiicada alle kuma xirna taas waa wax mar walba ilaahay ku sifaysan yahay sifada ficliga ahna waa waxa ilaahay markuu doono u sameeyo marka idan sifaadka alle waa afcaal alle ka imaanayso samaynayo iyo sifaat daatiya oo daatadiisa marnaba aan ka tegaynin waayahay sidaa markaan soo ogaano fudayl bnu ciyaad hadalkiisan ana u'minu birabbin yafcalu maa yashaa muxuu sugayaana sifaadka ikhtiyaariga ah oo ficilka ah sifaadka ficliga ah waxaa lagu magacaabaa sifaat ficliya mararka qaarna asifaatu likhtiyaariya ayaa la yidhaha waa sifaat ikhtiyaari ah ikhtiyaari maxaa loogu maxaa loo yirina iraadada allay ku xiran tahay iyo mashiicada alleh sifaadka marka ikhtiyaarigae ficliga kulaabiyada iyo ashaaciradu ma ogola waxayna ku macneeyaan xuluululxawaadith ayaa ka dhalanaya ay dhahayaan xuluululxawaadith marka in la fahmo waaye maxay ka wadaan waxay ka wadaan sifadan haddii la yidhaha ilaahay marku doono waxaa sameeyaa waxaa ka dhalanayay leeyihiin waxaas uu samaynayo waa cusub yihiin shay cusub in isaga uu ku tacalluqo ayaa ka dhalanaysa oo daatadiisa wax cusub shay cusub oo aan horay u jirin in isaga uu ku tacalluqo wax cusub marka uu isagu ku tacalluqana wuxuu maxal u noqonayaa waxyaabahaas cusub xawaadidta ayuu maxal u noqonayaa haddii xawaadidta uu maxal u noqdana isagiibaa xaadid noqonayay dhaheen waana sida keliya aan ku sugnay bay dhaheen wixii alla ka soo haray caalamkan xaadid inuu yahay maxaa maxaa waxaan ku sugnay bay dhaheen caalamka ama shayga cusubi wuxuu maxal u yahay wax cusub mar hadduu wax cusub maxal u noqdayna isagana waa cusub yahay waxaa meesha ka imaanaysa marka ilaahay inaan ku tilmaamayno inuu xaadif yahay oo qadiim oo ounan ahaynaa ka dhalanayo dhehen walidalika haddaad maqasho xuluulu lxawaadid iyago waxaasay u jeedaan firaaran min haadihi iyadoo tan laga cararaayo ayay marka waxay yidhaahdeen wax sifo oo ficli ah ilaahay maba usugayno selafkuna waxay yidhaahdeen war waxaan cusub waxaa weeyaan sifada aaxaaduhaa waaye maahane nooceeda ma ahan bay dhaheen marka nawcu sifati waa qadiim masalan hadalka ilaahay u fiirsada ilaahay waa hadlaa marka la yidhaahdo yacnii macnaheedu waxaa weeyaan in allaha tacaala lam yazal mutakalliman ilaahay kama uunan zuulin weligiis inuu hadlaayo kama uunan zuulin haddana hadallada uu alla ku hadlaayo goormay imaanayaan hadal walbaa markuu doono alla hadalkii allaale uu doono inuu ku hadlo marku doonou ku hadlaya alle tusaalaan idin siinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah waxaad tiraahdaa haddii aad tihiin inaad ilaahay subxaanahu watacaala aada jeceshihiin haddaad qul in kuntum tuxibuuna allaha haddaad ilaahay jeceshihiin fattabicuunii aniga isoo raaca markaad isoo raacdaan maxaa imaanayo yuxbibkum ullah alla idin jeclaadee sifadaas jacaylka goormay imaanee marka maxabadaas alle goormay imaanee waxay imaanaysaa marka mutaabaco laga helo addoonka inta aan mutaabaca laga helin jacaylkaas ma imaanayo sida aada naxwada ku qaadataanna haddaan idiin fahamsiiyey waxay noqonee jawaabta iyo jazuhu wuu ka dambeeyaa shardiga soo maaha ficlu shardigii oon la haynin jawaabu shardi ma la heli karaa ma imaan karaa aayaddan ku dabaq marka qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu yuxbibkum ullahu jawaabtaas marka ama amarka jawaab ha u ahaato ama shardiga jawaab ha u noqotee waa marka amarkiina la helo shardigiina la helo ayaa maxabada alle ay imaanay ma la dhihi kara marka maxabadaani waa soo cusboonaane mar hadday soo cusboonaanayso ilaahay waxuma jeclaado sidaas in lagu tilmaamo qaladay noqonayno maxaan dhahaynaa marka maxabadaas ilaahay ku sifaysan yahay waxaan leenahay waxa weeyaan azaliyat اnnawc xaadithat laaxaad nooceedu waa azali oo ilaahay wax usoo cusboonaaday ma jiraan haddana marka aaxaaduhaa markaan fiirinayno adiga ilaahay goormuu ku jeclaana hebel ilaahay goorma jeclaanaya jeclaanayaa markuu daacada la imaado ee adoon lagu dhalin oo aan jirin ilaahay baa iska kaa jecel ee amarkan baa meesha ka baxaya marka fatabicuuniydi ayaa meeshii ka baxaysa adoon lagu abuurin mutaabic ma aadan ahayn intaan lagu abuurin ma aadan ahayn ayib waxaa kaloo kutusaya afcaal ilaahay leeyahay buu alla wuxuu ku tacallujinayaa duruuf oo matala walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu nabiyullaahi muuse markuu yimid meeshii aan ku ballaminay rabbigii ou la hadlay rabbigiina ou la hadlay marka intaan la abuurin meesha intuusan imaanin maahan ilaahay ilaahay lama hadlaynin muuse ee markuu meesha yimid bou la hadlay sifadaas marka aaxaad waa hadalkaas muuse lala hadlaayo waa mid ka mida hadallada alla un soo maaha marka aaxaaduhaa markii ilaahay doonay imaanaysaa laakiin noocu qadiim waay wax ilaahay u cusboonaa cusboonaaday ma jiraan si kale marka aan u fahamnana waxay tahay innaga lafteenna waxaan leenahay fulanun katib hebel ninka la yidhaha waa kaatib waxbuu qoraa shardi miya inuu mar kasta wax qoraayo ya maahan shardi haddii min sha'nika uu yahay an taktuba sifo kaatib kitaabada waa lagaaga dhigi karaa marka mar walba maahan aduu inaad ku jirtid un wax qorid soo ma garanin marka ilaahay subxaanahu watacaala yatakallamu idaa shaaa meeshan marka waxa yaala waxay tahay sifaatka ikhtiyaariga ama sifaatka ficliga waa wax mashii'ada alle ku xiran markuu doonowna sameeyaa ilaahay sidaasaana kamaalku uu yahay leanna haddii la yidhaaha rabbi waxba ma samayn karo markuu doono ma hadli karo haddii la yidhaahdo naqsi bayba noqonaya arrintaa iyadaa sooma ah. ayb iyaga marka kullaabiyada iyo ashaacirada sifatu lkalaam waxay ka dhigeen sifa daatiya bis wax ficliyo ah iraadada alle ku tacalluqo mashiada alleh ku xiran maahan bay dhaheen saa darteed bay waxay kala mid dhigeen nolosha xayaatada ee waxay yidhahdeen sida alle xayaatada ugu jirtaa hadalkuna ugu jiraa xayaatadu sifa daatiya waaye laakiin hadalku markii la markuu doonou hadlaa alle ma ogola marku doonadaas iyaga ayb hadalkan marka fudayl bnu ciyaad wuxuu radin ku yahay marka qolooyinkaas iyaga markay yidhaahdaan ilaahay waa soo degaa waa inkirayaan waxay leeyn maya ilaahay ma soo dego sababto ah waa soo degaa degitaankaas cusubi wuxuu keenayaa bay leeyihiin in alle uu xaadid noqdo fudaylna wuxuu leey maya de rabbi haddiiba uusan iraadadiisa waxuu doono uunan ku samey karin ee rabbi adaaba naaqis nuqsaan gelisay isaga marka fudayl fudayl wuxuu leeyahay ana u'minu birabbin yafcalu maa yashaa sidaas ku dheh haddou diida nusuulka oo uu uga cararo aniga rabbi meel ka zuulayo meel kale aadaya ma rumaynayo hadduu ku yidhaah waxaad tiri anugu waxaan rumaysanahay rabbi wuxuu doono samay karo oo markuu doono isaga soo degayo jawaabtan marka waxaa kaloo la mida jawaab uu bixiyey isxaaq ibnu raahuya oo cabdullaahi ibnu daahir oo amiir ahaa ayaa wuxuu yidhi agtiisa wuxuu ku aqriyey axaadiidta nusuulka markaasuu amiirkii wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu daahir axaadiidtan aada warinaysaan waa maxay oo ilaahay waa soo degaa iyo tilmaamayso markaasuu wuxuu yidhi acaza allahu lamiir ina allaha tacaala yaquulu wajaءa rabuka wاlmalaku safan safa markaasuu amiirkii wuxuu yidhi daka ywm اlqiyaama yani waxa aada nusuulka uga cararayso qur-aankuuba ku yaallaa waa wajaءa rabukaaba ilaahay dhahay markaasuu amiirkii wuxuu yidhi kaas waa qiyaamaha maiday hadda hadda miya kaas markaasuu wuxuu yidhi man ya'tii yowma alqiyaamati man yamnacuhu lyowm axad aakhira imaanaya yaa u diidi kara hadda nacam kullu hada waa maxay sifa ficliya la sugaa nacam sifaadka ficliga marka ibnu taymiya wuxuu ka alifay kitaab uu ku magacaabay asifaat alikhtiyaariya waxay ku dhex jirtaa jaamicu rasaa'ilka uu ururiyey maxamed rashaad saalim oo labada mujallad ah weliba juska labaad ayuu wuxuu uga hadlay asifaatu alikhtiyaariya waana mas'ale muhiima wuxuuna tilmaamay muhiimaddeeda waxaa ku tusaayo qof aan rumaysnayn sifaatka ikhtiyaariga ma garan karo si uu rabbi u ammaano leanna ilaahay maxaan ku ammaanaynaa afcaashiisa soo maha wax badan oo ammaanta alla aan ammaanayna waa afcaasha alla uu samaynayo dabcan sifaatka daatigana waa lagu ammaanaa ilaahay laakiin wax badan oo qur-aankii ka mida muxuu leeyahy alle alxamdu lilahi aladi anzla calى cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwaja eh, alxamdu lilahi aladi hadaana lihada kulli waxaa alla lagu ammaanaya in badan oo kamida waa ficil isagu sameynayo soo garanaysa <clears throat> wa qaala bnu cuyayna marka caqiidada muhiimkeeda kutubta culimadan aad uga hadashay iyo kuwaan labaduba ma kala dhacaan mana kala maarmaan a'imada salafka marka ay hadalladan oo kale tilmaamayaan meeshay u jeedaan waa inaad fahmi kartid haddii aan iska laqbayno inta waxa ku yaallo laakiin sida ay caqiidada ugu tacalluqaanna aan aad aanan u fahamsanayn wax weyn ma dareemayo qofkuna wa qaala bnu cuyayna wuxuu yihi marka ibnu cuyayna wuxuu yidhi ra-aytu bna idriis waxaan arkay cabdullahi bnu idriis alwdi qaa'iman isagoo taagan cinda kutaabin ilmo dugsi dhiganaya agtooda isagoo taagan qultu waxaan idhi maa tafcalu yaa abaa muxamed abuu muxamedow maxaad samaynaysaad ka samaynaysaa haahunaa meeshaan qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu idriis asmacuu waxaan dhegaysanayaa kalaama rabbii rabbigay hadalkiisaan dhegaysanayaa min fii haada algulaam wiilkan afkiisaan ka dhegaysanayaa hadalka rabbi min fii hada algulaam yani tanna marka muxuu ula jeedaa yani kalaamullaahi baan dhegaysanayaa wiilkan afkiisaana ka dhegaysana maxaa laga wadaa mas'ale uu soo wado waayo bukhaari oo ah qur-aanku inuu kalaamullaahi yahay ka zuuli maayo kayfa maa tasarafa ama qof ha akhriyo ama warqad ha lagu qoro loox ha lagu dhigo qalbiga ha ku jiro oo qof ha xifdisnaado mar kasta kalaamullahi kama baxayo waa ka ilaahay dhahay bal huwa aayaatun bayinaatun intay ku jiraan fii suduuri ladiina uutuu lcilma fii suduuri aladiina uutuu lcilm ayb wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah qofkan ilaahay mau ka maqlayaa hadalka maya qof akrinaayo ka maqlaya marka iyadoo qof uu akrinayaa weli waxaa la leeyahay waa kalaamullahi waana meel kaloo marka ay ku kala baxayaan dad badan oo qolo eh, yacni ashaaciraduba hadda ay aad u qabaan eh, mar kasta ay kuleeyihiin yani musxafkan waxa ku qoran kalaamullahi in la dhaho xaqiiqa ma ah waa majaaz haddii la yidhaahdo maa bayna dafatay lmusxafi waxa ku qoran kalaamullaahi waayo majaaz ahaan ama waa makhluuq haddii la yidhaahdana wax dembi ah maahan bay leeyihiin oo dadku maxay isku haystaan banaanso kan qur-aanka musxafka ku yaal soomaali ilaahay muxuu ku xujeeyey quraysh oo uu u yidhi la imaada kanoo kale uu u yidhi waxa lagu xujeeyey quraysh oo alla uu yidhi qul lain ijtamacat اlinsu waاljinu clى an yaأtuu bimili hada اlqur'ani laa yaأtuuna bimilih walow kana bacduhm libacdin ظahiira wax ilaahay nafsadiisa ku jira maa la yidhi keena maba keeni karaanba taas quraysh markaa waxay dhihi lahayd dee wax ilaahay nafsadiisa ku jira annaga ma ma daalaco karno bis intaasay ku jawaabi lahaayeen laakiin ishaaradan marka bimili haada alqur'aani ishaaradaas maxay ku dhaceen waa qur-aankan musxafka noogu yaallo car qur-aankan oo kale keena shayga marka mucjizkaana waa kalaamullahi wax lagu xujeynaya kalaam marka la keeni waayo waa qur-aanka qur-aankan aan akrinaynon maqlayno saxiix marka waxaa weeyaan adiga hadalka dhaqdhaqaaqaaga iyo ficilkaaga adiga makhluuq waaye laakiin waxa aad akrinayso waa kalaamullahi makhluuqna maahan taas ayb marka wuxuu yidhi asmacu kalaama rabbii baan maqlayaa min fii hada algulaam ayaan ka dhegaysanayaa wiilkan yarka ah afkiisa waxadara yaziid bnu haaruun can ljahmiyati yaziid bnu haaruun wuxuu ka digay jahmiyada faqaala wuxuu yidhi man zacama qofkii ku andacoodo ana araxmaana cala alcarshi istawaa ilaahay carshiga yacnii inuu ka sara maray sheego calaa khilaafi maa shay si ka duwanna u sheego yaqiru ku dhacayo fii quluubi alcaammati caammada quluubtooda waxa kusoo dhacayo si ka duwan yacnii arraxmaanu cala alcarshi istawaa u sheego fahuwa jahmiyun waa jahmi qofkaas wa muxamadun ishaybaaniyu jahmiyun muxamadun ishaybaanina waa jahmi yaziid ibnu haaruun abu khaalid alwaasitiyu weeyaan waa sheegnay oo wuxuu ahaa dabaqatu shuyuuqi axmed imaam axmed oo shuyuukhdiisa ka mid ahaa oo bukhaari markaa shuyuuqu shuyuuqihi ayuu ayuu noqonayaa heybad aada u weynna dadka wuu ku dhex lahaa ma'muun intii uu noolaa waa awoodi waaye dadka inuu ku qasbo warkaas xun alqur-aanu makhluuq dhaha inuu yidhaahdo waa awoodi waaye nin haybad leh buu ahaa yaziid marka wuxuu leeyahy laba shay baa halkan ku yaalla wuxuu leeyahay qofkii alraxmaanu cala alcarshi istawaa ka fahmo caamada quluubtooda <clears throat> quluubtooda waxa ku jiro wax ka duwan qofkii ka fahmo waa jahmi caamada marka quluubtooda maxaa ku jiro caamada quluubtooda waxaa ku jira ilaahay inuu kor jiro cid iyadoon u sheegin buu rabbiga aada caabuddo koruu fiirina marka la sheego oo wuxuu dhahayaa ilaahay baa naga sarreeyo soo dadkeenna ma dhaho saas na rabbi baa naga sarreeyo war ilaaha kaa sarreeyo ku dhaha cid ka keentay cid dugsi ugu dhigtay ama masaajid ku bartay ma jiro ma jiro waa daruura qalbigiisa uunan ka celin karin daruuradaas marka ayuu ishaarayaa marka yaziid ibnu haruun wuxuu leeyahay fidradaas wixii ka baxsan qofkii u aamino alraxmaanu cala alcarshi istawaa waa jahmi ayb meeshaa marka khilaafi maa yaqiru fii quluubi alcaama maxaa noqonaya istawaa in la yidhaha istowlaa ayaa laga wadaa wax caamo fahmaysa maaha walidaalika qofka dhahaya wuxuu u baahanayaa istawaa istowlaa baa laga wadaa qaala shaaciru shaacir baa wuxuu yidhi istawaa bishrun cala alciraaqi oo ilaa aakhirihi buu keenayaa wax dadku ay fahmi karaanna maahan haddaad tira af soomaali iigu fasir stowla maxaa laga wadaa wuxuu ku dhahayaa bimacnaa galaba waqahara waa ka adkaaday waa u xoog batay e waayo aayaddii marka araxmaanu cala alcarshista waa ii saar marka waxay noqonaysaa marka ilaahay carshigiibuu qabsaday waa qabsaday marka dad inay marka kula loolamayaan oy dagaal kula jireen baaba laga fahmaa yaa ilaahay la tartamayo dagaal kula jira marka warka marka yaziid bnu haaruun macnihiisu waxaa weeyaan man zacma ana araxmaana cala alcarshi istawaa calaa khilaafi maa yaqiru fii quluubi alcaammati fidrada caamada wax ka duwan qofkii u qaato araxmaanu cala alcarshi istawaa qofkaasi fa huwa jahmiyu weeyaan buu yidhi ayb fidradana marka cashar hore ayaan kusoo sheegay inay tahay ma'khad a'imada salafku caqiidada ay ku taqriiriyaan ilaahayna waa ka dhahayo xadiidu lqudsigii muslim xadiidkii uu warinayey min xadiidi ciyaad bni ximaar can الnabiy sal ll ly slama fima yarwiihi can rabbihi caza wajala alla wuxuu yihi inii khalaqtu cibaadii xunafaءa fajaءathum الshayaaطiinu faadallathum shayaadiintii baa addoomadeeda waxaan abuuray iyaga oo xunafaa oo qallooca iyo baatilka iyo ka iilan oo markaa yacni xaqa inay aqbalaanba diyaar u ah shayaadiin baa u timid waa duufsatay marka waa baadiyeysay fitradu marka laba shay baa fasaadiyo shaydaan inuu qofka duufsado cilmulkalaamkuna waxyaabaha shaydaanku kusoo hoos gala ayay ka mid tahay waxaa kaloo fidrada qofka ka baabi'iyaa waa tacliim ibnu qutayba sidaa yidhi ta'wiilu mukhtalifi xadiidka wuxuu yidhi ummadaha carab iyo cajam waxay qirayaan alla inuu kor jiro in allaale inta ay fidradoodu ku taagan yihiin maa lam yunqal canha bitacliimin inta aan fidradaas dadka looga naqlinin waxbarid haddii marka adugu aada nin inta u tagto maanta dhan falsafo ku baro ku baro ku baro fidradii waa isbedelay waa kaa tegaysaa laakiin inta aan qofka waxba la barin fidradiisu allah kor kor u jira allah kor u jiraa waayahay marka wuxuu yidhi wamuxamadun ishaybaaniyu marka weliba fidrada xujo adagna inay ahayd waa soo sheegnay amaama amaama almutakalimiin dadka mutakalimiinta xujo ay burburin karaan maynan ahayn fidrada waxaan soo marnay abulmacaali aljuwayni ninkii markuu ku yidhi abulmacaali oo dhahayo rabbi kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro hore ma jiro gadaal ma jiro caalamka kuma dhex jiro kama baxsana kuma dhegana munfasil kama aha markaasuu wuxuu yidhi yaa haadaa waa ku dhegaysanay buu yidhi laakiin daruuro annaga nagu jirto sida aan daruuradaas iskaga zuuli lahayn bal noo sheega uu yidhi sheekhow daruuradu maxay tahay markii midkeen uu dhibtoodo rabbigiis uu ku soo dhaco koruu fiirinayo cid iyadoon ku qasbin abulmacali aljuwayni marka jawaab waa u waayey waa kii yihi xayarani alhamadaniyu xayarani alhamadaniyu jawaab male walidalika cumar bn cabdilcaziizna waa kii yihi ilzam diina asabiyi fi lkutaab cunuga dugsiga dhigtay diintiisa laazim walacraabiyi ninka reebaadiyaha labadaas fidradooda lama halaynin kuwaas caqiidadooda hayso waxaan walaha camaa siwa dalika wixii intaa kasoo harayna ka mashquul fidradii marka axaadiidta iyo aayaduhu waa xoojinayaan marka fidrada iyada marka fidradii iyo haddaad waxyigii isku hesho alfitratu waalwaxyu waa laba ma'khad oo caqiidada aasaas u ah fidradii saliimka ahayd iyo waxyigii qaala allahu qaala rasuuluhu ijmaaci salafka haddaad hesho xujadaadu waa qowl waaya waataan horana u sheegnay ciisu bnu cabdisalaam iyo waa kii yidhi in la yidhaha rabbi korna ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro munfasil maaha mutasil maaha wax ay caamadu fahmi karta maaha cuquushana mujaradkeeda waxay ku hanuuni karta maaha sidaan marka ay mutakalimiintu taqriirinayaanna waa in marka loo maraa dhib iyo faham culus weeyaan buu yidhi adilada mutakalimiintu waa casiratu lfahmi casiratu lmudrak haleelitaankeeduna waa adag yahay fahmkeeduna waa adag yahay ilaahayna caqiidada wuxuu ka rabaa soo maaha reer magaal iyo reer baadiye labadaba waa laga rabaa soo maaha wax sidaas u adag ilaahay dadka ma ku addoonsanayo walidaalika isaga laftiisa waxa uu qiray ciz bnu cabdisalaam oo uu yidhi nebiga sal l l slam wuxuu ku kaaftoomi jiray waxa dadka ay fahmayaan buu intoo u sheego ku kaaftoomi jiray oo iyaga inay iimaankoodana intaasuu ku qiri jiray laakiin nadariyaad iyo muqadamaad mandiqi ah laabudda in lagu lagaa helo waayo maunan dhihi jirin qaybta labaad marka aharku wuxuu leeyahay wamuxamed bn shaybaaniyu jahmiyun moxamed bnu shaybaani waa jahmi waa ayo marka mmed moxamed ashaybani moxamedkani marka waa moxamed bnu alxasan الshaybani mxamed bn اlxasan ibni farqad الshaybani saaxibu abi xaniifa maxamed ibn اlxasan imaam weynba waaye see jahmi loo dhahaa marka maxamed ibn xasan الshaybani waa imaam jaliil oo weyn weeyaan caqiidada lafteeda wuxuu ku leeyahay hadal aad u qiimo badan haddana in yaziid ibnu haruun uu yihah waa jahmiyun say ku dhacday waxaa fasiraaya imaam axmed oo alimaam alxaafid ibnu xajar alcasqalani kitaabkiisa lisaan lmiisanka lisaanulmiisaanka ayuu wuxuu u tarjamay moxamed bnu lxasan ashaybani ayb markaabuu wuxuu yidhi qala imaam waqad qaala alimaamu axmed kana moxamed bnu lxasan fi lwali yadhabu madhaba jahmin moxamed bnu lxasan ashaybani markii hore madhabta jahm bin safwan ayuu ku tegi jiray ou qabay yani marka waa markii hore markaan u ka hadlahay gadaal dambana marka wuu ka tegay waxaasi waana ka toobad keenay madhabtiisuna de waa kan marka hadallada qaarkoodna inay noo imaadaan baaba laga yaaba oo sifaadka alle uu si fiican ugu faahfaahinayo marka moxamed ibnulxasan ma ahan jahmi markii dambe jahmi maunan ahayn laakiin markii hore hadalladii jahm bin safwan ayuu ku ta'asuray qaatayna waana sida imaam axmed uu dhahayo lisaanulmiisaankana ibnu xajar uu ku sheegayo wa qaala damratu bnu rabiicata damratu bnu rabiicata alfilastiiniy weeyaan abu cabdillaahi saduuqun yahim wuxuu yidhi can sadaqata wa huwa sadaqatu bnu khaalid alumawiy ayb hiqat min athamina qala samictu sulayman ataymiy yaquulu low su'iltu can illahi haddii ilaahay wax layga su-aali lahaa xaggiisa tabaaraka wa tacaala oo alla idhihi lahaa allahaaga aaway allahaad caabudaysa aaway laqultu waxaan dhihi lahaa fi samaa kor ayb <coughs> yanii fi samaai ilaahay cala samaa samada korkeeda u ahaaday baan dhihi lahaa fiida bimacnaa calaa inay tahayna qur-aanka waa ka buuxdaa wala usalibanakum fi juduuci naqli fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin iyo marka fi bimacnaa cala xuruufu ljari yanubu bacduhu bacdan <clears throat> marka laqultu fi samaa baan dhihi lahaa buuli meeshaan marka waxaa laga qaadanaya su-aasha in laysweydiiyo aaway alle su-aal saxa ah waay naam baynamaa nebiguna dabcan fi saxiixi muslim xadiidu mucaawiyata bn alxakam asulami ayna allah ayuu haween ku yidhi markaasii tiri allahu fi samaa ayn allah aaway alle nebigaa yidhi sal l l slam maca dalika kutubta mutakalimiinta waxaad ku arkaysaa munazahun can اlmakaani wاlayniyati ilaahay wuxuu ka nasahan yahay ayna in la yidhaha nacam nebigiina wuxuu leeyahay ayna allahu nacam marka yaa aqoon og rabbi kuwan sidan dhahayo iyo iyo nebi moxamed sal l l slam yaa ilaahay yaqaana nebiy llahi moxamed aa yaqaana oo waa ka yidhi inii la akshaakum inii la aclamukum billahi wa akhshaakum lahu anu waxaana kan idinkugu ilaah aqoonis badan marka waxaan marka lale eyna layskuma su-aali kara ilaahay eyna allah lama dhihi karo haddaad tiraahdidna marka mushabih baad noqoni qofkii hadduu marka axaadiidta akrisa maagana eyna allahu buu ku arkaa kutubtii ugu waaweyneyd islaamka saxiix muslimka iyo eyna allahu ku taallaa fain qaala haddii uu yidhaahdo qofka is su aalaya fa ayna kaana carshuhu carshigiisu xaggee buu ahaa qabla samaa'i samada ka hor su-aashan waxay timaadaa marka aad tiraa rabbi carshiguu ka sara maray ayaa su-aal kale u daba ayaa daba taal marka waxay ku leeyihiin mutakallimiinta ilaahay carshi ma u baahan yahay carshiga intaan la abuurin makhluuqu waayo carshigee intaan la abuurin ilaahay aa xaggee jiray su-aalahaasay ku su-aalayaan tiibuu ka jawaabayaa marka haddii la igu yiraahdo fa ayna kaana carshuhu qabla asamaa la qultu waxaan dhihi lahaa cala almaai carshiga biyuhu ka sarreeyey wa kaana carshuhu cala almaa carshiga halkaasuu yaalay fain qaala haddii uu yidhaahdo fa ayna kaana carshuhu qabla almaa biyahaas inta aan la abuurin carshiga xaggee jiray ou ahaa laqultu waxaan dhehi lahaa hadduu sidaa dhaho laa aclamu ma ogi aniga yani qofka hadduu ku yidhaha rabbi xaggee jiray carshigiisa intaanu ka sara marin ka hor qabla alcarshi carshiga intaanba la abuurin alla xaggee jiray aniga la iima sheegin ilaahay iima sheegin wixii la ii sheegay unbaan naka jawaabi karaa waxaygu ii tilmaamay laakiin hal mid waa qirsannahay mar kasto ilaahay inuu sarreeyo laba shay marka ogaada istiwaha waa sifo culuwiguna waa sifo labaad calaaqada ka dhexaysa waa maxay culuwigu sifa daatiya waa iyada mar kasto ilaahay subxaanahu watacaala waa daatadiisu waa sarreysay mar makhluuq uu ka sarreeyo alle ma jirin mana jirayso istiwahana waa sifa ficliya leanna ilaahay ficil uu sameeyey waa istiwaa oo markuu alla cirka iyo dhulka uu abuuray ayaa alla uu yidhi uma istawaa cala alcarshi culimada marka waxay yidhahdaan culuwigu fidrada waa lagu garan karaa istiwaha laakiin fidro laguma garan karo waa in waxay kuu sheegaa ayib leanna sarraynta alle mar walba qofka waa ku jirtaa qalbiga laakiin in ilaahay carshi uu ka sarreeyo cilmi bay u baahan tahay idantaas waxyiga iyo in meelo lagugu sheego marka imaamkani wuxuu leeyahay haddii su-aashu ay badato oo ay xaggee xaggee ay sii socoto intii naloo sheegay wixii ka dambeeya laqultu laa aclamu baan dhahaya qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari wuxuu yidhi wadalika liqowlihi walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi ila bima shaa aayadoobuu u keenay ninkaa warkiisa xoojinayso wuxuu yidhi waxna kuma koobi karaan yacni ilaahay subxaanah wa tacaala cilmigiisa ilaa wixii isaga ou doono unbay ogaan karaan dadku uu barayaa alle yacnii ilaa bimaa buyina wixii la caddeeyey unbay dadku garan karaan wixii loo caddeeyey ilaa bimaa buyina wixii la bayaaniyey oo la caddeeyey unbay dadku garanayaan meeshaan marka ilaa bimaa buyina waxaan ka qaadanaynaa ama ilaa bimaa bayana wuxuu alla caddeeyey waxaan ka qaadanaynaa mabna alcaqiida in laga qaadanayo allah iyo rasuulka salawatu ullahi wasalaamu caleyh qur-aanka iyo sunnada saxeixa ijmaaca ummaddana qalad ma noqdo isagana fitrada ayaa weheliso intaas iyo caqliga ma iskhilaafi karaan marka saliimka ah caqliga fayow ma khilaafi karaa wax ilaahay sheegay maya leanna ilaahay wax aan caqliga mustaxiil ku ah mabuu sheegaayo dad see ugu sheegaya alleh walidaalika marka caqliga fayow ee saliimka ah iyo naqliga saxiixa ah ee sariixa ah way iswaafaqayaan marna iska hor imaan maayaan nadariyadan marka raazi nihaayatulcuquulka uu ku sheego uu leeyahay caqliga iyo hadday naqliga iska hor yimaadaan waarid maba ahan banaan maba iska hor imaanayaanba ibnu taymiya marka waa ka ka alifay dar-u tacaarud alcaqli wanaqli sagaal mujalad yuu ka alifay ayb meelo badanna marka waxbuu ka keenay waayahay marka ilaa bima buyina marka caqiidadu marka waa naqliyaadka asal u ah marka laakiin maxay leeyihiin ashaaciradu maalan caqiidada waxaa asal u ah bay leeyihiin caqliyaadka naqliyaadka maya bal iyagu waxay leeyihin naqliyaadku maba ku filnaba caqiido in lagu fahmo hadallada marka ninkii rabana meelo badan yaa uu ka arki karaa nihaayatu lcuquulka iyo asaasu taqdiiska iyo weliba nihaayatu lcuquulka juska koowaad waxaa iska iskale nihaayatu lcuquulka raazi baa iskale faqru raazi juska koowaad yacni boqol iyo lixdan iyo afar safxada meelahaasa naqliyaadkuu bilaabaya haddaad akriso waxaad is leedahay war halkan meeshani diin miyaa ka socota mase wax kalea laga hadlayaa baad is leedahay xaqiiqatan qofka inta uusan aqrinin nimankan warkooda khatartooda ma fahmayo ma garan karo sidoo kale yani eh, qaarkood kutubaha sunuusiga oo kale wuxuu leeyahay dawaahiru nusuus waaba kufri baaba ka dhalanaya haddii la qaato eh, taftazaniga laftirkiisa taftazaniga eh, sharxulmawaaqifka iyo isaga laftiisa halkaas bartaas raazi buu raaca oo wuxuu leeyahay waxaani naqliyaadku waxba kuma filin xadiid horta haddii uu yahay cag uma dhigayaan oo waxay leeyihiin haddiiba xadiid nebi iyo sidan yiri haddii la yidhaahdo aaxaad waayo dhag loo dhigi maayoy dhahayaan xadiidka nebiga si fudud ay uga takhallusaan aayadaha qur-aanka xoogaa yar ay yidhaahdaan maya majaas baa laga wadaa iyo xoogaa ay ka si uga yar baqaan calaa kullin marka eh, wax badanna waxaa u keena tanaqulka badan meel yaynan ku dheganayn xataa ragga waaweyn waxaad arkaysaa mararka qaar eh, imaamu alghazali iyo kale oo dhahayo baatininimo inuu soo maray almunqid min adalaal wuxuu tilmaamaya inuu baatini ahaa jiri fiir yani baatiniye iyo intay kala joogaan hadba marka meelbu waxbuu ka soo baxaya hadba waxbaa uu iftiimayey intaasna marka sababta waxaana u asala kalaamkan iyo waxaan ayb ilaa marka imaamu lbukhaari halkan marka wuxuu yidhi yacni ila bima buyin wa qaala ibnu cuyaynata ibnu cuyayna wuxuu yidhi wamucaad bnu mucaad wahuwa alcambariyu walxajaaj bnu muxamed wahuwa almisiisiyu alacwar waa iska macruuf raggan wayaziid bnu haaruun wahashim bnu lqasim haashim bnu lqasim ibni muslim alleythi <coughs> abunadr kunyadu aad mashhuur ugu yahay imaamun hiqatun habtun saaxu sunna warabiic bnu naafic alxalabiyu abu tawba abu tawbata alxalabi wa moxamed bnu yuusuf wahuwa alfiryaabiyu wa caasim bnu caasim wa caasim bnu caliy bni caasim bni suhayb alwaasitiy abulxasan altaymiy mowlaahu shaykhu lbukhaariy weeyaan ayb aad baana diinta uu u difaacay waqtiyadii mixnada jirtay wa yaxya bnu yaxyaa yaxya bnu yaxya atamiimiy weyaan wa ahlu lcilmi dhammaan waxay yidhaahdeen man qaala qofkii yidhaha alqur'aanu makhluuqun fahuwa kaafirun dhammaan waxaa sheegayo lalkai fii sharxi usuuli ictiqaadi ahli sunati waljamaca wa qaala moxamed ibnu yuusuf moxamed ibnu yuusuf alfiryaabi wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaah ina allaha alle laysa calaa carshihi carshigiisa kama sareeyo qofka dhaho fahuwa kaafirun waa kaafir waman zacama qofkii ku andacoodo ana allaha alle lam yukallim muusa muuse inuunan la hadlin fahuwa kaafirun isaguna waa gaal lianna aayaad allo inkiraya ayb waana kasoo hadalna takfiirka mucayanka farqiga udhaxeeya iyo midka nooca ah daad waxaa laga hadlaya man qaala waa takfiir nooc ah nooc weyaan amaa haddaad rabto inaad qof ku rido waa in markaas sida qiyaamu lxuja iyo la fiiriyo iyo ta'wiilkii meesha inuu ka baxo leanna dad baa waxay u haystaan dadkan hore ee sidan taqriiriyey culumay u haystaan waa ku siran yihiin iyaga marka waxay u baahan yihiin in xujadaas marka lagu oogo waqiila liaxmed bni yunus axmed bni yuunus alyarbuuciyu weyaan axmed bni cabdillahi bni yuunus waxaa lagu yidhi adragta annaasa dadkaad soo gaartay culimo waaweyn fahal samicta ma maqashay axaddan axad yaquulu dhahay alqur'aanu makhluuq faqaala wuxuu yidhi ashayطaanu takalama bihada shayطaan baa ku hadlay waxaan man takalama bihada kan qofkii ku hadla waxaani fahuwa jahmiyun waa jahmi waljahmiyu kaafirun jahmiguna waa gaal qala xadaanii abu jacfar moxamed bnu cabdillaahi wahuwa abu jacfar almuharamiy hiqat xaafid bukhaari saxiixiisu uga wariya qala xadaanii moxamed bnu qudamata sallaal waa maxamed ibnu qudaamat aljawhariyu alansaariyu fiihi liin dacfi baa ku jira ninkan ayib bukhaarina kitaabkan keliya unbuu uga soo saaray qaala wuxuu yidhi samictu wakiican wakiic bnu ljaraax baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo laa tastakhifuu ha fududaysanina biqowlihim hadalkooda alqur'aanu makhluuqun fainahu min shari qowlihim warkooda kan ugu xun ayuu ka mid yahay wainamaa yadhabuuna ila taciili wainamaa yadhabuuna waxay aadayaan ila taciili ilaahay in sifaadka laga cadilo oo yacnii ilaahay tilmaan ma leh in la dhaho ayay rabaan ee rabbi tilmaan ma leh haddii la yidhaahdana ma jira waay marka tacdiilna bal fiiri diqada salafka iyo fahamkooda waxaa laga yaabaa innaga nin weyn oo laga yaaba inuu diinta wax ka garanayo xataa Eh, inay isaga daran tahay arrimahan oo masaladan alqur'aanu makhluuq inuu yidhaha masalo khilaafi iska waayo waa laysku khilaafsanaa jiray iyo inuu yidhaha ama dadka ka celiyaba uu yidhaahdo war masaladan ha fiirfiirinina iska daayin marka isagoo ku wareeray dadku inay ku wareersan yihiin buu moodaya masalo marka sidaan loo bayaaniyey mas'ale sida loo bayaaniyo kale loo bayaaniyey male maca dalika waxaan sheegnay wax ka dhalanaya haddii la yidhaha ilaahay ma hadlo waxa ka dhalanaya waxaa ka mid a ah risaalo ma jirto ilaahay waxba ma abuurin waxaas oo dhan baa ka dhalanaya leanna risaaladu maxay ku tacalluqdaa hadalka alla w nebi muxuu rasuul ku yahayna warka alle inuu dadka gaarsiiyo soo maa haddii la yidhaha marka ilaahay ma hadlo wax laga gaarsiiyaba marka ma jiraan yani qofka inuu marka cilmigiisa yarka allama ah rabo inuu is yiraahdo hadalladan inta la weynaadaan inuu yidhaha war maxaa maa yani kitaabka imaamu albukhaari waa sidee inuu is yiraa maa man qaala kada fahuwa kafir kafir kafir unbaa socota muxuu sidaa u dhahayaa inaa is tiraahda maaha naam waxbaa ka hadal siinayo kana qayli siinayo naam adiga haddii aadan fahmin adiga istuhun marka hore naam in adigu istuhuntaa roon warkan marka culimadii waxaa inay ka dharisaalo la-aan eh, abuuris abuuris la-aanteed waxaasoo dhan bay ka ratibeen waana arrimo khatar oo arkaanulimaan taaban inamaa yadhabuuna ila taciili bay aadayaan marka mucadilada dadka ilaahay tilmaamihiisa cadilo in aad loo necbaa ayaad ka fahmay meesha qaala waxadaanii abuu jacfarin jaafarka hadda aan soo marayna qaala samictu alxasana bna muusa alashyab alxasan bnu muusa alashyab abu caliin albaqdaadiy qaadi tabaristan walmawsil wa meelaha dhan buu qaadi ka ahaa ayb ibnu xajar ninkan tadciifkiisa ayuu wuxuu kasoo raray kasoo arooriyey ibnu lmadini waxaan ujeedaa ibnu xajar wuxuu radiyey tadciifka ibnulmadini ninkan uu daciifiyey muqadamatu fatxulbaari buu markaa ku radiyey isagu marka waa hiqo sida xooga badan jumhuurku ay u badan yihiin muqadamada markaa huda saariga ayaana uu ibnu xajar ninkan ku difaacay wadakara ayb wadakara aljahmiyata jahmiyadiibuu sheegay fanaala minhum waa gaaray aad buu u gaaray yani waxbuu ka sheegay uma qaala markaasuu wuxuu yidhi udkhila ra nin madax ahaa yacni ra-iis oo dad imaam min ru'asaa'i الzanaadiqati kuwa diinlaawayaalka madaxdooda ka mida ayaa la soo geliyey yuqaalu lahu la yidhaha shamcala ayaa cala almahdiyi khaliifadii cabaasiga mahdi ayaa loo soo geliyey faqaala markaa wuxuu yidhi dullanii calaa asxaabika yani ninkan nin ru'asada zanaadiqada ka mida ayaa mahdi loo eh, alkhaliifa alcabaasi almahdi ayaa loo soo geliyey markaaba wuxuu ku yidhi markii ninkaa uu usoo galay zindiiqa ah buu wuxuu ku yidhi dullanii calaa asxaabika warniyow raggaaga ituso yidhi nacam ragga adiga kugu mabda'a ah bal itus fa qaala wuxuu yidhi asxaabii akharu min dalika yani isaga markaa dad raggaaga itus wuxuu islaama marka way yaryihiin ninkan raggiisa raggaaga bale tus dad badan ma haysatid markaasuu wuxuu ku jawaabay asxaabtaydu anu intan waa ka badantay aada moodaysid qaala wuxuu yidhi dullanii calayhim itus fa qaala wuxuu yidhi sinfaani laba qolo miman yantaxilu lqiblata dadka qiblada u tukado isku daro oo isa siiyo ama yacnii dadka qiblada u tukado diintooda yacnii la haysto oo iyaga markaa yacni isa siiyo qiblada yaa dadkayga markaa ka mid a aljahmiyatu walqadariyatu jahmiyada iyo qadariyada labadaa qolaba raggaygay ku tirsan yihiin ninkanna marka dhahaya raggaygay ku tirsan yihiin waa maxay waa zindiiq waa mulxid diinlaawo ah raggaana ay naga tirsan yihiin aljahmiyu jahmigu idaa qalaa hadduu xad gudbo qaala wuxuu dhahaa laysa tama shay-un meeshaas waxba ma jiraan yani rabbi ma jiro dhahayaan laysa hama yacni kor ilaah ma jiro dhahay wa ashaara alashyabu ashyab wuxuu ishaaray marka alxasan ibnu muusa alashyab ila asamaa'i kor buu ishaaray marka jahmigu marka tacdiilka uu ka bato wuxuu yidhaha kor wax naga jiraaba male naam rabbi kor naga jiraa male ayuu dhahaya waalqadariyu qadarigana idaa halaa hadduu xadgudbo qaala wuxuu dhahayaa humatnaani waa labo yacni ilaahyadu waa labou dhahayaa laba khaaliq baa yani waxaan ujeedaa kuwa wax abuuraa waa labo khaaliqu sharin wa khaaliqu khayrin mid sharta abuuro iyo mid khayrka abuuro ayb marka labadaa ayuu dhahaya ninkan qadarigaana markuu xadgudbo majuuso dabada la gelayo jahmigu markuu xadgudbana mulxid diin laawo ayuu kusoo baxa qoladan markaa de waa kuwan dhahayo laba waa ka la yiraahdo majuusu hadihi lumma maxaa loo yidhaha majuustu waxay yidhahdaan khayrkana iftiinkaa abuuro shartana mugdiga iyagana marka waxay leeyihin addoonka ficilkiisa isaga abuuro koonkana alla abuuray dhahay laba khaaliq bay sugayaan koonna laba khaaliq waxaa la rabaa marka caqaa'idka iyo aaraa'da ama almilal wanixal meesha ay salka ku hayaan in la fahmi karaa la hadii marka aan meeshay salka ku hayaan aan la fahmin dadkii soo baxaaba waxbaa la moodayaa inay dad fiican yihiin maanta marka hadda suurooyin kala duduwan baa zanaadiqadu ay ku joogaan adduunyada iyagoo weliba islaamka isku daraayo mar xadiidka nebigaay inkiraayaan mar qur-aankaa shaki ka gelaayo mar diintii oo la durayabay waxay dhahayaan waa sax meeqa sindiiqaan maqlayna oo haddana muslimiinta ku tirsanna qofkii marka aan kutubta aqrinin ama aan weliba gaar ahaan caqaa'idka iyo aan aaraa'da milalka iyo nixalka aan wax badan ka fahmin waa isaga sirmayaa wax cusuba u malaynaya laakiin wax cusub ma jiraan meelo unbay dabada la gelayaan ayb qaala xadatanii abu jacfar qaala xadatanii yaxya bnu ayuub ahayf fadaraba cunuqahu wasalabahu intaasaan ka tegay fadaraba cunuqahu qoorta ayuu ku dhuftay wasalabahu waana salbiyey oo waa gacmihiisa ayuu geed ku xiray zanaadiqada xilligii amawiyiinta iyo xilligii cabaasiyiinta yay badnaayeen xilligii cabaasiyiintay bateen maogtihiin amawiyiinta zamankooda waxay u bad waxaynan ugu badnaanin iyaga waktigii amawiyiinta falsafadii griiga iyo yuunaanka carabi looma bedelin luga carabiyana looma bedelin wayna kala celin jireen in ummadda muslimiinta thaqaafo kale inay soo dhex gasho aaday uga dadaali jireen amawiyiinta saa darteed zanaadiqadu waa ku yarayeen baynamaa xilliga cabaasiyiinta cilmigiina sibau u faafay oo u batay isdhexgalkiina waa batay marka isdhexgalkii markau batay waxay sababtay dad badan oo diinta ku gabbanayo oonba aaminsanayn in la helay walidaalika xilliga cabaasiyiinta zanaadiqo badan baa la laayi jiray oo la dili jiray waxa keenayna culimada waxay ku sababeeyeen arrinkaas maanta adduunka say isu dhexgalayn galay xadith walaa xaraj berigii hore qofka inuu meel dheer kasoo socdaalay ahaa jirtay waxyaabo badan baa dadkii kale xigay laakiin maanta sariirtiisa isagoo jiifo ayaa afkaaraha aqsa dunyaa yaa inta la daqiiqadda la qoro ayuu arkaa qofkan ninkaana fakarkiisa hadduu qorayaa meel walbaa laga arkaa walidaalika zamankaana markii tawaasulku batay aafo fara badanaa soo ziyaaday marka mar walba waxaad maqleen nin soomaaliya saa yidhi nin soomaaliya baa saan dhahay mid baa sidaan yidhi yani dadkii waa isdhex galay xaggi xaggana waa loo kala socday tawaasulkiina waa fududaaday waxaasaa ka dhashay zandaqo badan waa la sugaa ilaa aan ka magan galnay qala وxadaثnii abu jaعfari qala xadaثnii yaحya bnu أyuub qala samictu aba nucaym albalqiya shujaac bnu abi nasr albalqi weeyaan abu nucaym almaqburiy saduq min ataasica qaala kana rajulu nin wuxuu ahaa min ahli marwa reer marwa ah صadiiqa ljahmin jahm ayuu saaxiib la ahaa jiray qisadan bal fiiriya uma qaacahu dabadeed waa gooyey wajafaahu uma qaacahu waa jaray wajafaahu waa fogeeyey waa gooyey yani waa xiriirkii isaga ka dhexeeyey buu jaray fa qiila lahu waxaa lagu yidhi lima jafawtahu jaha maxaad u goysay fa qaala wuxuu yidhi jaaa minhu waxaa ka yimid ninkaa xaggiisa maa shay laa yuxtamalu aan la qaadan karin arrin aan loo dul qaadan karin baa ninkii jahm ahaa ka timid qara'tu yowman maalin baan waxaan aqriyey buu yidhi aayata kada wakada aayad hiblaayo nasiihaa yaxyaa yaxyaa iloobay marka aayaddii yaxya bnu ayuub ah fa qaala markaasuu wuxuu yidhi jahm maa kaana adrafa muxamadan alla muxamed dhug badnaaya warkaan maxaa laga fahmaya maa kaana aayadaa la aqriyay markaasuu yidhi maa kaana adrafa muxamadan alla moxamed dhug iyo caqli badnaayan wuxuu ka dhigayaa marka aayadahan nebi moxamed uun caqligiisa inuu ka keenay oo ilaahay xaggiisa aynan ka imaanin marka maxamed caqli badana ficlan marka niman ee ka mida falaasifada weliba dhankan baatiniyada ama dadka aada tasawufka ugu talax tegayo kudadku ku gambadaa jira tasawufka oo iyagana marka dambe zandaqo ka gaaro sida ibnu carabi iyo kale ibnu carabi eh, alxaatimi taa-i qolooyin marka isaga ku ta'afursan ibnu sabciin iyo rag lamida iyagana waxay dhihi jireen nebinimadu wax kalaba maaha waa caqli fara badan iyo maamul iyo maamul daqiiq ah marka meeshaa maxaa ka qaadanaya marka nebinimadu waa caqli iyo maamul laysku geeyey macnaheedu waxay tahay waa la kasbo karaa waa la gaari karaa qofku nebinimo ma gaari kara ma gaari kara ilaahay wuxuu le allahu aclamu xaytu yajcalu risaalatahu allahu yastafii min almalaaikati rusula wa min annaas iyaguna waxay qabaan nebinimadu waa muktasab waa la kasbadaa jaamacaad waxaan ku arkay yurub lagu dhiga waxaas macana nebinimadu wax kale maaha waa caqli iyo yacni iyo diyaarsanaan waa qofkan hadduu yani u diyaarsan yahay nin qof diyaarsan uyo caqli badan uu yahay dulqaad badan oo siyaasay wax maamuli karo nebinimadu waaba un intaas ayay leeyihin waxaan marka hadda jiro iyo waxaas hore u jiray bal fiiri waa isku xeran yihiin soo berigii hore waa la yaabi jirnay yacni nebinimada waa la kasbadaa waxa qabo khayr darana waad la yaabin markii dambe waxaad arkee dad waxaas loo dhigo oo haddana aaminsan oo adiga kaala doodayo soomaali ah yaad arkaysaa dhib marka wuxuu leeya maa kaana adrafa muxamedan aayad baa la akriyey muxamed caqli badnaayaa buu buuri faxtamaltuhaa warkaas waa isaga dulqaatay buu yihi uma qara'a wuxuu akriyey suurata taaxa falamaa qaala markuu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa qaala wuxuu yidhi amaa wallaahi baan ku dhaartay low wajadtu haddaan u heli lahaa sabiilan jid ilaa xakkihaa xogitaankeeda oon musxafka ka xogo laxakaktuhaa waan xogi lahaa min almusxafi min almasaaxifi masaaxifta waa ka tirtiri lahaa buuli haddaan awood u leeyahay inaan musxafka ka tiro waa ka tiri lahaa meeqadaday marka aayaddan u dhibtay marka oo iyaga laftooda inaysan jir aayaddani inaynan jirteen rabi lahayn wuxuu yidhi marka faxtamaltuhaa waa iska aamusay waa iska waa iska waa iskaga dulqaatay uma qara'a wuxuu aqriyay suurata alqasas falama intahaa markuu gaaray ilaa dikri muusa nabiyullaahi muuse qisadiisa qaala wuxuu yidhi maa haada waxaan waa maxay dakara qisatahu muuse qisadiisuu sheegay fii mowdicin meel falam yutimahaa ma dhammaystirin qabyo uga tegay uma dakaraha hunaa meeshaanu haddana ku sheegay falam yutimahaa ma dhammaystirin uma ramaa bilmusxafi musxafkuu tuuray marka min xijrihi dhabtiisii ou saarnaabuu ka tuuray oo ka xooray ee birijlayhi labadiisa lugood buuna ku tuuray fawaqaca musxafkii waa dhacay fawatabtu caleyhi waa ku booday bu yii marka musxafkii baan ku booday oon markaa ayb aharkan marka ibnu abi xaatimna waa warinaya fi radd cala aljahmiya sida alimaamu dahabi alculuw lilcaliy alcadiim uu ku sheegay bukhaarina waa ujeeda waa warinayaa cabdullahi ibnu limaam axmedna waa warinaya marka de awal maa ninka waxaan aaminsan laga sugayo inuu musxaf ixtiraamo musxafka waxaa lagu ixtiraamayaa waa kalaamka allah meesha ku qoran haddii marka alla maba hadlaba aada qabto ee marka dambe musxafkii weyneyntiisii waa iska tegaysaa ayb halkan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed